بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح kitaabka nikaax halkan ka bilaabmaya waxaan horey usoo tilmaannay fiqigu inuu u qaybsamo afar qayboodoo waaweyn fuqahaduna afartaa rubuc waxay ku bilaabeen kitaab alcibaadaat ama rubuc alcibaadaat maadaamuu yahay xaqi ilaahi subxaana wa tacaala cibaadaadku maadaama xaqi ilahi waxay ku xujisiyeen kitaab almucaamalaat ama fiqi اlbuyuuc oo mucaamalaadkii dadka dhexdooda marayay buyuucdii wixii la midka ahaa lagaga hadlayay labadaasi way noo soo dhammaadeen waxaa soo raacoo saddexeeya kitaabu nikaax ka afraadna waa kitaabu ljinaayaat kitaabu nikaax saddex iyo toban kitaab ayaa laga hadli doonaa kitaabu nikaax kitaabu sadaaq kitaabu alqasm alkhulc kitaabu alaaq kitaabu rajca kitaabu liilaa kitaabu dihaar kitaabu alkafaara kitaab اlicaan kitaab اlcadad kitaab الridaac iyo kitaab الnafaqaat saddex iyo tobanka kitaab oo mid kasta ay abwaab iyo fusuul soo hosgelayaan ayaa noo imaan doona in sha allahu tacaala nikaaxa wuxuu leeyahay tacriif iyo xukm iyo xikam iyo fawaa'id iyo mawaanic iyo muqadimaat iyo muqadimaat اlmuqadimaat iyo maqaasid tacriifkiisu waxaa weeye luqatan addam waljamc yacni wax laisku laro ama laisku uruuriyo laisu keeno ayaa waxaa la yidhaahdaa annikaax walidaalika waxay dhahaan tanaakaxat اlashjaar ida tamaayalat wandama bacduha ilaa bacd geedihii ayaa istanaakuxay bimacnaa way isu yimaadeen oo isku dhaceen wey sharcanna waxaa weeye caqdun yatadamanu ibaaxata waطin bilafdi inkaaxin aw taswiijin aw tarjamatin waa caqdi keensanaya banayn jimaac la banaynayo lafdiga guurin inkaax aw taswiijin ama meherin aw tarjamati ama labada lafdi tarjamadooda oo luqaadka kale ee aan carabiga ahayn ee lagu tarjamo kaasi waa xaqiiqadiisii luawiga ahayd iyo xaqiiqadiisii sharciga ahayd lafdiga nikaaxa ma xaqiiqu ku yahay caqdiga mise kuma aho waa majaaz oo wadcigu xaqiiqo ku yahay saddex qowl baa ku jira waa saddex weji oo madhabkeenna ku jira culamada kalena ay kala qabaan qowlka koobaad waxaa weeye inuu xaqiiqo ku yahay caqdiga majaazna uu ku yahay wadiga waa madhabkeenna madhabkeenna waxaa lid ku ah madhabka abu xaniifa oo qaba inuu xaqiiqo ku yahay wadiga jimaaca majaazna uu ku yahay caqdiga qowl saddexaad baa jira oo inuu labadaba uu xaqiiqo ku yahay al اtiraa sida lafdiga cayn oo kale alcayn hadda waxaa lagu ilaaqa cayntii baasiradeed wa arkaysay cayntii jaariyada ahayd ee dareeraysay ee biyaha ahayd cayntii bimacnaa aljaasuus cayntii bimacnaa aldahab marka waa yani waa mushtarak luawi marka kana wuxuu leeyahay qowlka saddexaad nikaaxu waa mushtarak luawi oo labadaba caqdigii iyo waigii labadaba xaqiiqu ku yahay laakiin qowlka muctamadka waa kaa hore inuu xaqiiqatan ku yahay fi اlcaqd majaazna uu ku yahay wadciga waayahay waxaa asal u ah mashruuciyada nikaaxa alkitaabu wالsunaةu waijmac اlumma alkitaab qowlka ilaahi subxaana wa tacala u yihi fankixuu maa taaba lakum min الnisa dumarka ka guursada wixii aad jeceshihiin waankixu اlayaama minkum wa min الsunة xadiidka nebigu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam man axaba fiطratii falyastana bisunatii wa min sunati annikaax qofkii firadeyda jecel sunadeyda ha qaato oo ha ku daydo sunadeydan waxaa ka mid a ah nikaax waa xadiid uu wariyey cabdirasaaq fii musanafi iyo axaadiid kale oo kala duwan oo noo imaan doonta insha allahu tacaala waaya nikaax wuxuu leeyahay xukum xukumkiisu culimmadu waxay dhaheen axkaam khamsi baa ku dareeraya mar muxuu noqonayaa muxaram mar wuxuu noqonaya horta wuxuu noqonaya mustaxab waana asalka sida asalka ah wuxuu noqonaya mar qaarkood makruuh marna wuxuu noqonaya mubaax marna wuxuu noqonaya waajib marna wuxuu noqonaya muxaram way noo imaan doontaa insha allahu tacala markii mualifku masalada ka hadlayo ayaan qeexi doonaa nikaax wuxuu leeyahay arkaan arkaantiisu waxa weye waa shan zawj iyo zawja weli iyo shaahidaan iyo siiqa zawjkii iyo zawjadii weligii iyo shaahideynkii iyo siiqadii wuxuu leeyahay nikaaxu xikam buu leeyahay xikam buu leeyahayoo xikmada loo jideeyey way fara badanta waxaa ka mid ah xikamtaas in la helo walad saalix ama duriye saalixa in la helo in taranka la badiyo nabig wuxu uhi alayhi الsalatu slam tزawajuu alwaduud alwaluud fainii mukaahiru bikum umam ywma اlqiyaama yani waxaad gurstaan dumarka dhalmada badan ee kalgacaylka badan maxaa yeele waa idinku faanaya maalinta qiyaamo bandidiinaan ku faanayaa sidoo kale in la helo istiqraar nafsi ah xasilooni qofkii inuu helo na waa xikamtiisa suu ilahay qur-aanka noogu sheego min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma sidoo kale in akhlaaqdii la ilaaliyo iyo dhaqankii suubanaa maxaa yeele qofka haddii uusan wuxuu ku dhowrsado uusan helin cifa hadduusan helin xumaan buu ku dhaqaaqayaa hadduusan ilaahay dhowrin amraad iyo xanuuno iyo waxa weeye dhibaatooyin badan baa ka dhalanaya sidoo kale in nooca bini aadamka uu jiro oo usan dabar goyn ayadna xakamta ayay ka mid tahy qaala aطiba dhakhaatiirtu waxay dhaheen maqaasid nikaaxi alaa nikaaxu saddex maqsad buu leeyahay xifdu nasl in tarankii la dhowro waإkhraaj اlmaء اladii yaduru اxtibaasu iyo in la soo saaro biyaha qofka dhibaya wanaylu ladati inuu qofkii uu helo lado iyo raaxo uu helo laakiin waxay dhaheen culimmadu jannada midda dambe maa laga helaa oo ah naylu lada oo yani xifdu naslina ma jiro biyo la soo saariyana jannada ma jiraan waay nikaax wuxuu leeyahay mawaanic waana toban insha allah way noo imaan doonaan wuxuu leeyahay muqadimaat iyo muqadimaat اlmuqadimaat iyo maqaasid bay dhahaan muqadimaadkiisi waa nadarkii gabadhii la eegayey iyo wixii la halmaado markuu mualifku sheegi doono waidaa qasada nikaaxa waa kan mualifku dhihi doono istaxiba lahu an yandura ilayha muqadimaat almuqadimaatna culimadu waxay uga jeedaan waa khidbadii bay dhaheen doonistii gabadha la doonayay maqaasiduna waxa wey waa meherkii gabadha markii la meheriye wixii ka dambeeya waayahay wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala huwa nikaaxii mustaxabun waa loo sunneeyaa limuxtaajin qof u baahan ilayhi nikaaxii u baahan muxtaajkaasoo yajidu helaya uhbatahu nikaaxa kharashkiisii helaya halkan malifka wuxuu ku tilmaamayaa xukumkii nikaaxa nikaaxu maadaama sunnadii nabiga alay slam uu ka mid ayuu malifku wuxuu tilmaamay inuu mustaxab yahay saasaana asal ah nikaaxu inuu yahay sunno waa cibaado cibaadaadka ka mid ah waaya waa qofku sunno u yahayna waxa wey waa qofka u baahan nikaaxa oo naftiisii ayaa jimaac u baahan isla markaana wuxuu helayaa kharashkii nikaaxa oo ah meherkii iyo aradbixii gabadha fasalka tamkiinka weliba lixdaa bilood u horaysa aradbaxeedii inuu helayo iyo nafaqadii iyo biilkii gabadha weliba maalintaa uu la aqalgelayo intaa haddii uu helayo uuna baahan yahay waxaa sunno ah inuu u degdego guurkii siuu diinkiisii u ilaaliyo tarankiina uu u helo nasabkiisiina uu u dhowro isla markaana masaalixdii adduunki iyo aakharaba u kaashado wuxuu nabigu uhi alayhi الsalaaةu wasalam sida saxiin ku sugan ya macshar الshabaab man istaطaaca minkum اlba'ata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasr وaأxsanu lilfarj wman lam yastaطic facalayhi bالsawm fainahu lahu wija muttafaq calayh yaa macshar الshabaab haddaad dhalinyarti tihiin buu ihi man istaطaaca minkum اlba'a qofkii awooda kharashkii guurka laba waa lagu fasiray ba'adaas kharashkii guurkana waa lagu fasiray jimaacana waa lagu fasiro bimacnaa qofkii jimaac awooda bimacnaa kharashkiisiina heli kara wey qofku markuu jamaaca awoodi karo waa markuu kharashkiisana helay falyatزawaj ha guursado fainahu maxaa yeelay guurkaasi aqadu lilbasar aragga asagaa u laabid badan wa axsanu lilfarji farjigana u ilaalin badan waman lam yasnac qofkaan awoodina facalayhi bisom soom kaha laazimo fainahu maxaa yeele soonkaa lahu wijaal soonkaas ayaa u noqonaya dhufaan bimacnaa shahwadii ka goynaya wey waaya huwa nikaaxii mustaxabun waa loo suneeyey limuxtaajin qof u baahan ilayhi nikaaxii muxtaajkaas oo ujeedo helaya uhbatahu kharashkiisii helaya fain faqadahaa kharashkii hadduu waayo ustuxiba waxaa loo sunneeyaa tarkuhu inuu iskaga tago wayagsir wuxuu ku jebinayaa shahwatahu shahwadiisii bisawmi soom buu ku jebinayaa waayah wuxuu ku yidhi haddii uhbadii kharashkii uusan haysanin isla markaana uu u baahan yahay nikaaxa oo dee jimaaci buu u baahan yahay markaa waxaa sunno ah inuu iskaga taga nikaaxa ilaa uu kharashkii ku guursan lahaa uu ka helay maxaa yeele qowlka ilahay baa meesha ku suganoo ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlihi ha dhowrsadaan kuwaan helaynin yani nikaaxii waxay ku guursan lahaayeen ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka deeqayay fadligiisa inuu ka deeqayo waxaa kaloo laga qadanaya xadidka nebig uri alayh sala slam waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaal waaya marka qofka asaga ah shahwadiisii muxuu ka yeelaya wuxuu ku jebinayaa soon soonka ayuu laazimayaa culimmadu waxay dhaheen soonka markii uu qofku bilaabo waxaa laga yaabaaba shahwadiisii inay marka hore uu kiciyo laakiin marka dambe shahwadu way jabaysaa oo way xasilaysaa waaya fain faqada haddaba hadduu waayo ogbadii iyo kharashkii istaxuba waxaa loo suneeyaa tarkuhu nikaaxi inuu iska daayo wayaksir wuxuu ku jabinaya shahwatu shahwadiisa bisawm sawm buu ku jabinayaa fain lam yaxtaj hadduusan u baahanin nikaaxi oo naftiisaba aysan u hiloobinba jimaac oo qofku min asli اkhilqa ayuuban markaa uusan u baahnaynba ama licaaridin xanuun baa u diidaya iyo wixii la halmaada fain lam yaxtaj hadduusan u baahanin nikaaxi kuriha lahu waa loo kahdaa infaqada haddii uu waayo aluhbata kharashkii haddii uu waayo wailaa haddii kale kharashkii uu helaya isla markaana nikaaxu uusan u baahnayn falaa looma kahdo laakina alcibaadata laakiin hase yeeshee alcibaadatu cibaadada ayaa afdalu u fadli badan qultu waxaan idhi fain lam yatacabad hadduusan cibaadaysanin fanikaaxu nikaaxa ayaa afdalu u fadli badan filasaxi muctamad haddaan qaban wuxuu yidhi haddii qofkii uusan nikaax u baahnayn oo bimacnaa ooma baahnoba dumarka aslkhilqu ilahay saa u abuurayba dad noocaasa way jiraan oon dumarka waxba ku falaynin rag noocaasoo dumarkaba aan xaajo ka lahayn baa jira ilahay usan ku abuurinba baahidii dumarka ama maanic baa qofka ku yimid oo xanuun ayaa u diidaya ama awood la-aan raganimadii baa ka tagtay marka ayadaa waa loo kahdaa inuu guursado haddii uu kharash usan haysanin isagoon kharash haysanin baahina aan u qabin dumar muxuuba ka guursan dhib unbuu isku soo kordhinaya aan dheef lahayn lakiin culimmadu waxay dhaheen nikaaxa kuma eka uun shahwada jimaaca eh. dee maqaasid kale iyo fawaa'id kale ayaa ka dhalanaysaoo sida maalan qofkii inuu wehel helo in loo khidmeeyo iyo wixii la halmaado taana wuu u guursan karaa hadduusan hataa uusan u baahnaynba dhankii kale haddii uusan u baahnayn nikaaxii laakiin kharashkiisiina uu heli karo oo kharashkii u haysto markaa makruuh ooma aha guurkii eg kharashna wuu haystaa laakiin oma baahno dumarkii oma baahno marka iyada makruuh u noqonayo laakiin cibaadada uga fadli badan buuri oo marka muxuusan makruuh ugu noqonayn maxaa yeelay dee maqaasida nikaaxu kuma koobno uun jimaaca kuma koobno maqaasid kaluu leeyahay ay ka mid tahay maqaasidda hadaan soo sheegayno sida wehelkii unsigii iyo khidmadii iyo masaalix kaloo fara badan laakiin xaaladatan waxaa u fadli badan qofkii cibaadada inuu u khaaligaroobo oo u gacan bannaado sababtoo ah nikaax waxaa laga yaba inu cibaadadii ka mashquuliya haduu qofkii yahay qof cibaadaysanaya oo cibaadada u go-aya waxaa fiican inuu iska badaayo mar hadduusan dumarba u baahnayn inuu iska cibaadaystaa loo qaata waayahay madhabkeennaa saas qaba lakiin jumhuur culamada waxay leeyihiin waxaa ka fadli badan hadduuna xataa u baahnayn guurka inuu cibaadada wax oga fadli badan nikaax nikaax oga fadli badan maxa waa sunat اlambiya laakiin tan waa masaaishii madhabkeena uu la keli noqday haddaba hadduusan cibaadaysanin ka war hadduusan cibaadaysanin oo qofkan qof yani cibaado u banbaxaya maba ahaba kharashkiina u haystaa nikaaxna uma baahno markaa nikaaxa u fadli badan maxaa yeele qofkan haddii uu firaaqa ku dhaco isla markaa uusan cibaadaysanin waxa laga yaabaa firaaqadaas inay marka dambe jiido fawaaxish iyo xumaan saa inuu iska eh, guursadaa loo qaatay mar hadduusan cibaadaysanin wuxuu yidhi fain wajada hadduu helo aluhbata kharashkii walxaal bihi qofkii ay ku sugan tahay cilatun cilad wadalika miaal ka haramin sida gabowgii weeye aw amase maradin xanuun weeye maradkaasoo daa'imin joogto ah aw amase tacniinin caniinimadii weeye qofkii inuusan hamadba haynin kuriha markaa waa loo kahdaa inuu guursado wallahu aclam qofkii haddii uu kharashkii helayo uu ku guursan lahaa laakiin cilad baaba ku jirtaba qofka u diideysa inuu de waxa weye jimaaci uu sameeyo sida maalan gabowgii oo kale iyo xanuun joogto ah ama waa qof caniin ahoo yani awood oo male inuu jimaac sameeyo oo waa ciniin qofka asaga ah waxaa makruuha inuu markaa guursado sababtoo ah ooma baahno horta nikaax waa o midda kale waxaa ka dhalan karta gabadhii haddii intuu guursado uu eh, ilaalin waayo inay iyadiina xumaan ku dhacdo ay dhowrsanaan weydaa dhici karta sidaa inuu iska daayo ayaa loo qaatay mar hadduusan waxa wey gabadhii cifadeedii xaqeedii xuquuqdeedii siin karin inuu iska daayaa loo qaatay waa makruuh marka ayadaa haddaba saddex xugum halkana lagu xusay istixbaabkii iyo karaahadii iyo ibaaxadii waa la sheegay laba xugun baa noo laaban waa xukumkii wujuubka ahaa iyo taxriimkii nikaax waxay dhaheen culamadu wuxuu waajib noqonaya hadduu qofkani naftiisii zine uga cabsado isla markaa kharash ku guursanayana uu haysto waxaa waajib ku ah markaa inuu guursado siduu naftiisa uga ilaaliyo xumaanta maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib wuxuu xaaraan noqonayaa hadduu nikaaxan uu samaynayu yahay la xaaraantimeeyey sida nikaaxa shiqaarka iyo nikaaxulmutca iyo waynoo imaan doonaan anwacda nikaaxa ee xaaraanta wayustaxabu waxaa la sunneeyaa day inuu guursado dayinatun gabadh diin leh bikrun oo bikra ah nasiibatun oo nasab leh laysad aan qaraabatan sokeeye aan ahayn qaraabadaasoo qariibatan aada u dhow halka malifka wuxuu ka gudagalay muqadimaadkii muqadimaadka aan soo tilmaanay sifaadkii gabadha ayuu sheegayaa wuxuu ku yidhi waxaa sunnaha gabadha uu guursanayo inuu sifaad wanaagsan u eego uusan iska guursaninu sifaadkaasna waxaa kow ka ah diinka inay ahaato dayinatan gabadh diin leh bimacnaa daacaadka ku dadaalaysa oo cibaadaysanaysa oo ahludiina inay ahaato nabigu wuxuu yhi alayhi الsalaau wasalaam tunkaxu lmar'atu liarbac haweeneyda waxaa loo guursadaa afar limaaliha xoolaheeda walijamaaliha quruxdeeda walixasabiha iyo nasabkeeda walidiiniha diinkeeda fadfar bidaati diin ku guulayso oo qaado gabadha diinka leh taribat yadaag gacmahaagu ha hodantoobaan haddii aad arrinkaa qaadato ama taribat yadaag gacmahaagu faqiir ha noqdaan oo faqri ha ku dhaco haddii aad arrinkaa khilaafto labadaba lagu fasiray taribat yadaag waayahay macnaha gabadhan inay tahay gabadh saalixad ah oo dhowrsoon xaaraanta ka dhowrsoon oo daacaadkana ku dadaalaysa saasaa loga jeedaa taasi waa sifada koobaad sifada labaad inay bikri ahaato ayadna waa sunna oo xadiidkii jaabir baa ku soo arooray nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam jaabir markii uu sheegay inuu guursaday gabadh ayib ah oo carmal ah halla akhadta bikran tulaacibuhaa wa tulaacibu maxaad u qaadan weyday buu ihi gabadh bikro ahoo eh, inan ah oo weli aan la guursanin oo kula ciyaarta adna aad la ciyaarto waay muttafaq calayh ibnu maajana wuxuu wariyey xadii uu nabigu yhi alayhi الsalaau wasalaam calaykum biاlabkaari yani waxaad guursataan hablaha abkaarta ee bikrooyinka ah fainahuna maxaa yeel ayagu acdabu afwaahan ayagaa af macaan bimacnaa laga wadaa alyanu kelimatan ayagaa hadal jilicsan oo waxaa weye way kaa xishoonaysaa gabadhan waxaa weeye bikrada ah ragga maysa la soo mucaasharoone saas darteed laakiin gabadhan kale waxaa laga yaaba hadalka inay kugu adkayso ila waa gabar rag hore soo aragteen wa antaqu arxaaman yacni xagga dhalmadana ayagaa ku fiican oo raximkooda uu furan yahay caruur badan bay ku dhalaysaa gabadhaad eh, inanimada ku guursatay wa ardaa bilyasiir wax yar bay kaaga qancaysaa oo waxaa weeye dee wax horeba mayna soo arag intaa yarteed siinayso way kaaga qanceen laakiin gabadha rag hore la soo mucaasharootay haddaad guursato waxa laga yaaba waxaad siinaysa ba inaan ku qanceen waayahay taasina waa sifadii labaad nasiibatan inay nasab yeelataa fiicanoo gabadh reer fiican iyo qoys fiican ka dhalatay inay ahaato waa kii xadiidku hatumka xulmaratu liarbac walixasabihana waa la sheegay marka maadaama xasabkiiba la sheegay dee hadday iyo xasabkii isku darsato way fiican nuurun calaa nuur wey waaya laysat qaraabatan qariiba inaysan qaraabo dhow ahaanin oo sokeeyo dhow inaysan waa sunno ayadnoo waxaa laga cararayaa in qaraabo dhowaad guursato waa qaraabada darajada koowaad baa layidhi ee kuu bannaan qaraabada inaad ka guursato sida in adeerta waxa weeye dhow in adeerta laxmiga ah iyo waxa weeye gabadha abtigaa u dhalay gabadha eedada ay dhashay gabadha habaryarta ay dhashay kuwa waa qaraaba qariiba marka inaad ka fogaato ayaa fiican laba xikmadoodba way sheegeen horta xadiid baa ku soo aroray bay dhaheen inkastoo xadiidkaasi yahay xadiid daciif bal culamada qaarkood ay dhaheen asalba ma leh laa tankixu qaraabaa اqariiba qaraabada dhow ha guursanina faina اlwalada yukhlaqu daawiyan weladkii waxaa la abuuraya isagoo weyd ah maxaa yeel waxay dhhen culamadu weyd noqonayo lidacfi shahwati shahwadii baa daciifaysa dheh xadiikaas laakiin xadiid sugan ma aha oo xukun laguma dhisi karo xikmada labaad waxay dhaheen culammadu maqsuudka nikaax waxaa weeye qofkii uu cashiiro uu yeesho oo qabaaishu ay isku xiijiyaan kaana waxaa ku fiican bay dhaheen guurka shisheeyaha fog inaad guurso si aad xidid iyo xididnimo iyo iyo qaraabaad usoo kordhiso lakiin haddaad reerkaagan ku laabato de waxba ma soo kordhinaysa waaya laakiin arrinkan waxaa laga hortegey nabigu waxaa la yidhi alayhi الsalaatu wasalaam inantiisii faadimo wuxuu u guuriyey cali bn abi aalib oo ilmaadeen run ahaayeen nabiga calayhi الsalaatu wasalaam marka taa laakiin waxaa lagaga jawaabay waxaa la yani nabigu ku muujinaya in arrintaasi bannaanta libayaan اlmashruuciya libayaan اljawaas ayaa lagaga jawaabay waidaa qasada haddii uu u qasdo nikaaxahaa gabadha guurkeedii sunna waxaa la sunneeyaa nadaruhu inuu eego ilayhaa gabadhii qabla alkhidbati intuuna doonin ka hor wain lam taadaniyaana u fasixin bee walahu waxaa u banaa takriiru nadarihi eegmadiisii inuu ku soo celceliyo walaa yanduru mana eegayo hayraاlweji wejiga waxaan ahayn iyo walkafayni labada cukur ama labada kaf waxaan ka ahayn ma eegayo halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa ninkii gabadha doonaya inuu guursado eegitaankii u eegayey gabadha ah oo nikaaxeeda u qastiyay marka wuxuu yidhi haddii uu gabadh nikaaxeeda uu qasto waayahay isla markaana waxay dhaheen culimmadu uu rajaynayo rajo xoog badan in la ajiibi doono haddii uu gabadhaa doono aysan ahayn gabadh boqor ka dhalatay iyo reere aadan la hawaysan karin waaya gabadh aad leedahay haddii aad doonto waa lagu yeeli oo lagu soo celin maayo waxaa sunno ah gabadhaas inaad iska eegto intaadan intaadan doonin ka oo doonista iyo eegmada waxaa horeysa eegmada markaad horta aragto eed ku qanacdo ayaad gabadhii doonaysaa taana waxaa daliil ah xadiidkii muhiir bnu shucba ee imaam tirmidi soo saareen muhiir bnu shucba ayaa gabar doonay markaasuu nabig ala slaam u sheegay markaasaa nabig u a ma eegtay gabadhi miska egta gabadhaad u fadhiisatay ma iska egtay markaasuu yidhi maya markaasaa wuxuu ku yidhi alayh slam undur ilayha fainahu axraa an yu'dama baynakumaa almawadatu walulfa iska eeg buu oo gabadha eeg taasaa u dhow in dhexdiinna eh, la joogteeyo kalgacaylkii iyo iyo eh, wada joogi waaya qabla alkhiba inaad eegtaa fiican baa la yidhioo markaad go'aansato inaad guursato laakiin welina hee welina aadan gabadhii doonin maxaa yeeley bacda alkhidba markii gabadhii aad doonto haddii aad eegto waxaabaa laga yaabaa gabadhi intay ku qancin weyda inaad iskaga tagto taasna ay gabadhii hee ay dhib ku noqoto iyo reerkeedii iyo ehelkeediiba hadday ogaadaan waxaa la yidhi wain lam ta'dan xataa haddaysan gabadhii ku fasixin shardi maaha inaad gabadhii ka fasax qaato dhahdo maku eegi karaa ama maku arki karaa xataa iyadoon ku ogeyn ayaad eegi kartaa oo khiyaano kuu noqon mayso waaya maxaa yl harcigaa kuu fasaxay iktifaaan biidni shaaric weligeeda xataa inuu ku fasaxo shardi maaha midda kale waxaa fiican baa lid inaad u sheegino maxaa hadaad u sheegto wadaado waan ku eegayaa inay iskaasoo qurxiso ayaaba dhici karta oo marka ujeedkii dhannaa ee laga gol lahaa aragtida meesha uu ka baxo waad ku celcelin kartaa aragtidii oo mar iyo laba iyo saddex waad eegi kartaa haddii aad u baahato hadday xaajada u baahato oo marka hore haddaad kaga bogo weyda aragtidii mar labaad waad eegi kartaa iyo mar saddexaad eegi mahayaa la yidhi waxaan wejiga iyo kafaynka aan ahayn gabadhi waxaad ka eegeysaa un wejiga iyo labada kafayn umaad ka eegeysaa dahri iyo badni yacni xagga baabacada iyo xagga saraba labada kafayn iyo wejiga ayaad ka eegeysaa intaa wax dhaafsan eegi mahayaa la yidhi sababtoo ah wejiguna waa majmacu lmaxaasin quruxdii baa ku idil oo halkaas gabadha quruxdeeda baad ka garan kartaa kafaynkana waxaa la yidhi gacmaha jidhka yani khusuubadiisa iyo jileeciisa ama qallafsanaantiisa ayay calaamad u yihiin waaya marka intaasaa kaaga filan inaad inta kale u daliishato ood oo qiyaas qaadato waayahay haddii intaa wax ka badan u baahatana gabadha u diran kartaaoo bal hadda gabadhaa soo eego bal sifaadkeeda kale soo eeg waad dhigi kartaa si ay kugu sifayso wuxuu yidhi waidaa qasada hadduu u qasdo nikaaxa gabadh nikaaxeeda sunna waxaa loo suneeyay nadaruhu inuu eego gabadhii qabla alkhidbati intuuna doonin ka hor wain lam taadan gabadhi yaan u fasixinba walahu waxaa u bannaan qofkii gabadha nikaaxeeda doonaya takriiru nadarihi daymadiisii inuu celceliyo oo gabadha uu eego mar wax ka badan walaa yanduru mase eegayo hayr lwajhi wejiga waxaan ahayn walkafayn labada cukur wayaxramu xaaraana nadaru faxlin ruux qoodh ah eegmadii baaliqin oo qaan gaadhay ilaa cawrati xuratin haweeney xuro ah oo xor ah cawradeeda inuu eego kabiiratin oo weyn ajnabiyatin oo ajnabiyad ah wakadaa waxaa ah wajhuhaa wejigeedana waa un la iyo kafkeedana waa un la khawfi fitnati markii fitna laga cabsanayo wakadaa waxaa la mid ah cinda almni markii fitnadii laga aamin yahay ayadna ma eegi karo cala asaxiixi halkan mualifku wuxuu ka gudagalay axkaamtii nadarka ee daymada dadku is eegayaan dhexdooda yacni ninka ninka muxuu ka eegi karaa intee buu ka arki karaa haweeney haweeney intee bay ka arki kartaa nin iyo haweeney waxa weeye iyo wixii la halmaada halkanuu ka faahfaahin doona maadaama nadarkii khidbada la sheegay ayuu istiraad mualifku sameeyo axkaamtii nadarka ayuu halkan ku xuseeyaa wuxuu ku yidhi horta waxaa xaaraan ah nin e, faxli ah faxli waxaa looga jeedaa kii aan dhufaanayn baa looga jeedaa waxa weeye baaliqna ah oo caaqil ah in uu eego haweeney cawradeed haweeneydaasoo xuro ah oo kabiire ah oo ajnabi ah inuu cawradeed eego ay waa xaaraan marka cawrada markii lagu leeyahay waxaa looga jeedaa cawradii salaada la soco waa maa cada alwejhi walkafayn weedka iyo kafeynka wixii ka soo haray ayaa laba jeeda halka inuu ka eego waa xaaraan maxaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qul lilmuminiina qul lilmuminiina yaquduu min absaari muminiinta waxaad ku dhahdaa araggiina ka laabta dumarka waayahay marka faxriga waxaa ku baxay qofkii dee yani dakar iyo unhayeyn xiniye aan lahayn iyo dakar baan lahayn oo la masaxayo dee wixii ba laga jara kaasaa ku baxay biiratin maxaa looga jeedaa kabiirati waxaa looga jeedaa gabadh gaadhay xad la ijtihaynayo oo lahunguriyeynayo loogama jeedo uun gabadhii qaan gaadhay xataa hadday inan yar tahay oon qaan gaadhin laakiin la ijtihaynayo in la eego waa xaaraan ajnabiyana waxaa ku baxay gabadhii maxramkaaga ahayd de waxa weeye sida walaasha iyo hooyada iyo wlahumaal ayaa ku baxday wejha wakada wejha wakafuhana waxaa looga jeedaa wejigeedi iyo kafkeeduna waa un la mid walow cawradii dee salaadiisan ahaaninba laakiin halkan waa cawratu nadar oo wejkeedii kafkeeda ataa megi karta laakiin waa cinda khawfi fitnati markaad fitn ka cabsanayso gabadh inaad ku fidnowdo aragtideeda markaad ka cabsanayso wejkeedii kafkeedii megi kartid wakada cinda almni cala asaxiix khilaaf baa ku jira lidalik ba alif u kala qaaday xataa haddii aad fidnadii ka aamin tahayna ayadna waa xaaraan wejkeedii kafkeedii inaad eegto sida muctamadka ah waayahay maxaa yeele aayaddu waa mulaq waqul lilmuminiina yauduu min absaarihim aayaddu waa mulaq yani fidno iyo hayr fidno maysa kala qaadin midda kale baabkan waa la xidhayaa waxa weeye ilan waxaan fidno laga filayn ba fidno ka dhalan kartaa sida khalwadii ajnabiyada loo mamnuucay mar walba ayaa nadarkiina loo reebaya wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa xaaraan ah nadaru faxlin ruux qoon ah daymadii baaliqin oo qaangaadh ah ilaa cawrati xuratin haweeney cawradeed u kabiiratin oo weyn ajnabiyatin oo ajnabiyad ah wakadaa waxaa la mida wejha wejigeeda wa kafuhaa iyo kafkeeda cukukeeda cinda khawf fitnati markuu fitna ka cabsado wakadaa la mid ah yaxrumu nadaru ilaa wejhiha wa kafiha wejkeedii kafkeedaba in la eego waa xaaraan cinda almni min alfitnati markii fitnadii laga aamin yahayn waa mid cala saxiix muctamad haddaan qabaan walaa yanduru eegi mahayo min maxramihi maxramkiisa ka eegi mahayo bayna suratin xudunta inta udhaxaysa iyo rukbatin jilibka wayaxilu waa xalaal inuu ka eego maa siwaa wixii intaa ka soo hadhay waqiila waxaa la yidhi maa yabduu inamaa yaxilu waxa xalaal ah shay inuu ka eego yabduu ka muuqanaya haweenaydii fi lmihnati marka ay shaqada ku jirto faqad oo keliya waaya mualif markuu ajnabidii ka soo baxay halka wuxuu ku tilmaamaya haweenaydii maxramkaaga ahayd ee guurkeedu uusan kuu bannaanayn sida hooyada walaasha eedada habaryarta iyo wixii la halmaamo ama gabadhii dee waxa weeye aada naas wada jaqdeen ee waxa weeye ku xaaraantimooday binasabin aw radaacin aw musaaharatin sodohdaba xataa soo gelaysa kuwa ayaga muxuu ihi waxaa xaaraan inuu ka eego xudunta iyo jilibka inta udhaaysa xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa ayaa xaaraana ijmaacan wixii intaa ka soo hadhena wixii xudunta ka sarreeya wixii jilib ka hooseeya waa laga eegi karaabu waa qowlka muctamadka madhabka muctamadku ah waxay la mid yihiin sida laba nin oo kale ama laba haweene oo kale ayay la mid yihin maadaama nikaaxi uusan u banaanayn saasay la mid yihiin waaya qiil baa wuxuu leeyahay maye ee gabadha maxramkaaga ah waxaad eegi kartaa uun wixii markay shaqada ku jirto ka muuqanaya jirkeeda sida madaxii iyo luquntii iyo dhudhumadii iyo kubkii iyo aaaa laakiin wixii kale ee aan markay shaqaynayso aan muuqanayn cinda mihna eegi mahay qiil baa saale maxaa wa baahi oo loogu qabo inuu wixii intaa ka soo hare eego ma jiru leeyahy qowlka wuxuu ihi walaa yandur ka eegi mahay min maxramihi maxramkiisii bayna suratin xuduntii waxa u dhexeeyay wa rugbatin jiribkii wayaxiluhaa xalaala maa siwaahu wixii intaa ka soo hadhay waqiila waxaa la yidhi maa shay ba xalaal ah inuu ka eego yabduu muuqanaya fi lmihnati shaqada dhexdeeda faqad oo keliya wal asaxu muctamad waxaa weeye xillu nadari ee daymadii inay xalaal tahay bilaa shahwatin shahwa aan loo eego ila alamati addoontii ilaa maa bayna suratin xudunta wax udhexeeya mooyaane iyo warukbatin jiribka wa ilaa sagiiratin mid yar in la eegi karo oo aan qaan gaadhin oo dee la ijtihaynayn weliba ila alfarja farjiga inuu ka eega mooyaane waaya wa ana nadar alcabdi addoonka daymadiisii eegmadiisii u eegaya ilaa sayidatii sayidadiisii wa nadara mamsuuxin kii ee waxaa weeye mamsuuxa ahaa eegmadiisii u eegayey haweenaydii kan nadari ilaa maxramin maxramkoo la eega may la tahay wa ana almuraahiqa muraahiqiina kalbaaliq kii qaangaadhka ahaa umuu la mid yahay wa ana almuraahiqa walasaxu muctamed waxa wey ana almuraahiqa kii qaangaadh ku dhowaa kalbaaliq kii qaangaadhka ahaa unbuu la mid yahay xagga daymada dumarka uu eegay wuxuu ku yidhi sida muctamadka ah waxaa bannaan oo xalaal ah in eh, shahwa la-aan la eego haweenaydii addoonta ahayd in la eego way bannaan tahay bilaa shahwa in la eego hadda ma bannaanayn haweenayda xurada ah bilaa shahwa in la eego laakiin addoonta iyada wuxuu yidhi bilaa shahwa waxaa muctamad ah in la eegi karo waaya waa addoontii mamluukada ahayd eh, laakiin waxaa laga soo reebay un maa bayna surati warugba ee xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa unbaa laga soo reebay maxaa yeelay intaasaa cawradii salaada ah maa bayna suratiha warugbatiha baa cawradeeda salaada ahay marka ninkii bay xaggaa ka shabahday bay dheheen qowl labaad baa wuxuu leeyahay maye ma banaano in laga eego haweeneyda addoonta ah ilaa mihinada markay shaqaynayso waxa muuqanaya mooyaane maxaa looma baahna wixii kale qowlka saddexaadna wuxuu leeyahy waaba xaaraan in la eego addoontii siday xaaraan u tahay xurada in loo eego qowlkaasuna mu'alifku tarjiiin doonaa agga dambe ka rajii doonaa wailaa sakiirati tii yarayd inanti yaraydna waa la eegi karaa buu i waa taan la ijtihaynayn maxaa yeel madinatu shahw maaha shahw laguma lagama filayo in la ijtihaeyo laakiin farjigeeda lama eegi karo sakiirada farjigeeda lama eegi karo waa xaaraan waaya sidoo kale addoonka sayidadiisa waxaa looga jeedaa gabadha iska lahayd addoonkaas wuu eegi karaa sida muctamadka ah alcabd wuu eegi karaa saydadiisii asaga lahayd maxaa yeele qowlka ilahay baa daliilu ah warku hadlayay waxaa weeye dadka loo muujin karo cawrada ee dumarku u muujin karaan aw maa malakat aymaanuhun aw maa malakat aymaanuhun marka ilahay wuxuu ka soo reebay waxaa weeye addoommihii ay lahaayeen wa nadara mamsuux mamsuux waxaa wey qofkii laga jaray dakarkii iyo untayeenkii iyo xiniyihii intaba laga gooye ee waxawey waxbaba aan lahayn kaasaa mamsuux la yidhahdaa kaa asaguna ma eegi karaa dumarkii wuxuu u eegi karaa baa yidhi sida maxramkao kale umuu noqonayaao maa bayna suratiha wa rukbatiha waxaan ahayn uu eegi karaa laakiin suradii rukbada inta udhaxaysa ma eegi karo oo asna waxaa loo deliishanayaa aw itaabiciina hayra uliilirbati yacani kuwii taabiciinta ahaa een dumarkaba xaajaba u lahayn aan u baahnayn kuwa ilahay uu ka soo reebeo kuwa inay dumarkii cawradooda u muujiyaan ilaahay uu u baneeyey marka mamsuuxaas asaga uu eegi karaaba sida maxramku buu lamid yahay sida maxramkii unbuu la mid yahay addoonkuna saydadiisi wuxuu ka eegi karaa wixii ninku maxramkiisa ka eegi karay wahaakada muraahiqu waxaa weeye kii aan weli qaangaarin laakiin qaangaar ku dhowaa ayaa la yidhaahdaa kaasi wuxuu la mid yahay baaliqii oo waa xaaraan inuu e, dumarkii eego cawradooda sababtoo ah dee asagoo maadaama qaanqaay ku dhow yahay cawraadkii dumarka uu garanaya sidaa dartee ilahi wuxuu hi aw ifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisa marka waxa ilaahay soo reeba oon caruurtii yaryarayd ee cawraadka dumarka waxba aan ka garanayn kuwaasu ilahay soo reebay marka waxaa laga fahmayaa waxa wey caruurtii cawrada dumarka garanayay inaysan bannaanayn inay eegaan cawradooda marka muraahim e, aayadda mafhuumkeeda ayaa loo daliishanaya waxaa waajib ku ah weliga inuu faro inuu dumarkiisa iska xijaabaan inamada soo kacaya ee weli aan qaan gaadhin haddii guriga soo galaan ee deen maxram u ahayn inay iska xijaabaan waa inuu araa hablihiisa walasaxu muctamadu waxaa weeye xillu nadari daymadii ama aragtidii inay xalaal tahay bilaa shahwatin shahwalaan lagu eego ila alamati addoonti ilaa maa bayna suratin xudun inta udhaxaysa iyo rukbatin jilib mooyaane wa ilaa sahiiratin ti yareed in la eego ila farji farjigeed in la eega mooyaane ila farji farjig marka laga soo reebo wa ana nadara alcabdi walasaxu muctamad waxaa weeye ana nadara alcabdi addoonka ee nadarkiisii eegmadiisi ilaa sayidatii sayidadiisii u eego tii isaga lahayd wa nadara mamsuuxin kii waxaa weeye go-naa ee waxaa weeye xiniyihii iyo dakarkiiba laga jaray kanadari inuu la mid yahay ka nadari eegmadii ilaa maxrim maxramkii la eego wa ana almuraahiqa wal asax muctamad waxa wey ana almuraahiqa kii ee waxa weeye qaangaar ku dhowaa kalbaaliq baaliq inuu la mid yahay wayaxilu waxaa bannaan nadaru rajulin ninkii inuu eego ilaa rajulin nin kale ilaa maa bayna suratin xudunta inta udhaxaysa iyo waragbatin jilibka mooyaane xuduntii jilibka inta udhaxaysa inuu ka eega mooyaane wuxuu ku yidhi way bannaan tahay ninkii inuu nin kale uu eego bilaa hahwa hahwala-aan uu eego isagoo fidnadii ka aamin ah jirhkiisaoo idil markii laga reebo xudunta iyo jilibka inta udhaaysa xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa unbaa xaaraan ah inuu ka eego waayo laakiin inta kale jirhkiisa uu eegi karaa wayaxrumu xaaraana nadaru amrada kii gadhlaawaha ah ee aan gadhka lahayn ee eegmadiisa ayaa xaaraan ah bishahwatin shahw lagu eego qultu waxaan idhi wakadaa la mid ah bikayrihaa shahw la'aanteed filaصaxi almansuus asaxi naskii shaaficina ku soo arooray walasaxu muctamadu waxaa weeye cinda almuxaqiqiina muxaqiqiinta agtooda waxaa muctamad ah ana alamata adoontii kalxurati xurada inay la mid tahay wallaahu aclam wuxuu ku yidhi waxa weeye amradki waa xaaraan in shahw lagu eego amradku waxaa weeye waa ninka dhalinyarada ah inanka dhalinyarada soo kacayo ee weli kakuun usoo bixin kaasaa amrad la yidhaahdaa markaa in shahwo lagu eego waa xaaraan bilijmac culamadu isku waafaqsan yihin inay xaaraanta in shahwo lagu eego waaya laakiin imaam nawwi wuxuu yihi xataa bigayri shahwa shahwa la-aan xataa in lagu eego waa xaaraan haddii xataa fitna u ka aamiya maxaa yeele waa madinatu fitna waa lagu fidnoobaya sida haweenaydii u markaa la mid yahay khaasatan hadduu yahay amrad quruxsan oo wejigiisu dhalaalay waxa wey waa lagu fidnoobaya saasuu nawowi ku tegey raximah اllahu tacaala bale asagaaba haweenaydii ka daranoo maxayd asagoo sinaba xalaal kuma noqonaya dheh lakiin haweenayda waxa laga yaba haddii de aad mehersatay inay xalaal ku noqoto waaya laakiin qowl baa wuxuu leeyahay xaaraan ma aha in bilaa shahw lagu eego sidaa darteed albulqiini albulqiin oo ka mid a ah aimadii shaaficiyada wuxuu yidhi qowlkan uu musanifku tasxiixiyey cid sheegtay ma jirtuu yidhi wej labaadna maba aha buu idhi kutubta asxaabtao dhanna waxaa ku qoran buu idhi in hadduusan qofkan fidno ka cabsanin aysan xaaraan ahayn inuu amradkii eego hadduu laakiin fidno ka cabsado laba wej ayaa ku jira waa xaaraan iyo xaaraan maaha naskanu imaam shaafici uu u tiiriyey uu yidhi mansuusna yani naskaas yani hadal baa ku jiru yidhi waaa laga yaaba imamshaafici inuu ka hadlayey haddii shahwe ay jirto ama fidna laga cabsanayo laakiin haddaysan fidna laga cabsanaynin shahwana aysan jirin ijmaac muslimiin inuu bannaan yahay wey maxaa yele muslimiintu wuxuu ku leeyahay amradka way eegaan dee way la tacaamulaan waana la eegaa yaani cid iska ilaalinayso oo dhahaysa waa xaaraanah la iska ilaaliyana maana arag saas darteed qowlkan ijmaca muslimiintu uu khilaafsan yahay saasuu ku tegey walidalik alkhadiib sharbini isagoo taa tacliiqinaya wuxuu yihi intaasoo dhan markii aan ogaanay waxaa soo baxay suu yihi hadalka musanifku yidhi inuu yahay ikhtiyaaraadkiisa madhabka usan ahayn waa qowl imaam nawigu qabee laakiin madhabku sidaa ma aha taasi waa masaladii ku saabsaneed amradka wuxuu idhi alaصax cinda almuxaqiqiin ana alamata kalxura waxaa muctamad ah in addoontu ay la mid tahay xuradii oo aysan bannaaneen in la eego bishahwatin wa bigayri shahwa horey wuxuu usoo sheegay qowl u raafici ka soo naqliyo ahaa in ay xaaraan tahay in addoontii shahwo lagu eego laakiin bilaashahwa in la eegi karo wixii aan ahayn suradii iyo rugbada lakin halkan wuxuu yidhi mualifku xorradii lamidtaho intii oo xorrada ka xaaraan ahayd ayna waa xaaraan jidhkeedo dhan waa xaaraan addoontii in la eego maxaa yeel iyadu waa haweeney dee wixii haweeney lahayd way leedahay wixii lagu hunguriyeynayna waa lagu hunguriyeynaya markaa saa darteed ayadii iyo tii xorrada ahayd waxay kula duwan yihiin ma jirto wayaxrum waa xaaraana nadaru amrada kii aan garka lahayn ee dhalinyarta ahaa eegmadiisa ayaa xaaraana bishahwatin shahw lagu eego qultu waxaan ihi wakada waxaa la mid ah biayriha shahwa la'aanteed in lagu eegana waa xaaraan fi lasaxi muctamedkii almansuusi ee naskii imam shaafici kusoo arooray walasaxu muctamed waxa weye cinda almuxaqiina muxaqiinta agtooda ana alamata addoontii kalxurati xurada in la mid tahay wallahu aclam walmar'atu haweenaydii maca almar'ati haweeneyda maceeda ahaatay ka rajulin nin unbay la mid tahay oo iyo warajulin nin nin iyo nin unbay haweenaydii haweenaydu isku yihiin sida nin iyo nin isku ahaayeen ayuunbay isku yihiin oo wuxuu uga jeedaa mualifku haweenaydu haweenayda kale waxay ka arki kartaa intuu ninkuu ninka ka arko horena waxaan usoo tilmaannay ninku inuu ka arki kara ninka kale wixii aan ahayn maa bayna surati warukba xuduntii jilibka waxu udhexay intaan ahayn inuu ka eegi karo haddaba haweenayda haweenayda kale intaas way ka arki kartaa lakiin wixii inta aan ahayn maa bayna surati warukbati kama eegi karto waaya waa markii aysan fidn aan laga cabsanayn w haddii idn laga cabsanay laakiin ma eegi karto wuxuu yidhi walasaxu muctamad waxaa weeye walmar'atu haweenaydii maca almar'ati haweenayda maceeda ahaatay nadarkoodu waxaa weye is-eegitaankoodu ka rajulin ka nadari rajulin eegitaankii iyo warajulin nin kale waayo walasaxu muctamad waxaa weeye taxriimu nadari dimiyatin gabadhii gaasha ahayd aragtideeda iyo daymadeeda inay xaaraan tahay ilaa muslimatin gabadh muslima ay eegto yacni gabadh dimiyad ah waa gabadhii gaasha ahayd ama yahuudiyada hahaata ama nasraaniya hahaata iyo wix la halmaada ma eegi karto gabadh muslimad ah oo gabadhii muslimad ahayd waxaa waajibka inay iska xijaabto oo jidhkeeda ka xijaabto maxaa ilaahi subxaana wa tacaala markuu sheegayay aw nisaa'ihin marka aw nisaa'ihin waxaa loga jeedaa dumarkii muslimaadka ah ayaa loo banneeyey inay cawradooda u muujiyaan laakiin dumarka aan muslimaadka ahayn de ma soo gelayaan inta kale waa laga cabsanaya dumarka aan islaamka ahayn inay u sifeeyaan gabadhaas quruxdeedii iyo jamaalkeedii gaaladii oo markaa uu dhib ka soo gaaro gaaladii oo ay maaragta ay hunguriyeen baa dhici karta walidalika in cawrada ka asurata wey wala sax muctamadu waxa weeye tahriimu nadari dimiyatin gabadhii gaasha ahayd eegmadeeda inay xaaraanta ilaa muslimatin gabadh muslimaed eegto wa jawaazu nadari lmar'ati haweeneydii eegmadeedu inay bannaan tahay ilaa badani ajnabiyin nin ajnabi ah jirhkii inay eegto siwa maa bayna suratihi xuduntiisa inta udhaxaysa iyo rugbatii jiribkiisa mooyaane waase goorma in lam takhaf ka cabsanin fitnata fidno qultu waxaan idhi alasaxu muctamed waxaa weeye ataxriim inay xaaraan tahay ka huwa sida ka taxriimi nadari alajnabiy sida ajnabiga eegmadiisu ay xaaraan u tahay ilayha iyada eego wallahu aclam wuxuu ku yidhi haweenayda inay nin ajnabi eegto way bannaan tahay wixii aan ahayn inta udhaxaysa xuduntiisa iyo jilibkiisa xuduntiisa jilibkiisa inta udhaxaysa ma eegi karto marka inta kale way eegi kartaa wixii xudunta ka sarreeyay wixii jilibka ka hooseeya saasuu imaam raafici ku tegay waa haddaysan fidna ka cabsan lakin fidna ka cabsato ma eegi karto hadday fidna ka cabsato ku fidnoodo ninkan ma eegi karto shahwana ma eegi karto lakin haddaysan shahwo u baa laga hadlaya maaa masaladan xukunkeeda saas ku dhisaya waxaana taa loo daliishaday xadiidka saxiixeynka min xadiii caaisha radi allahu tacaala canha inay eegtay xabashidii ku ciyaarayay masjidkii nabiga calayhi الsalaau wasalaam marka rag bay ahaayeen waramo ku ciyaaraya laa shaka in raggaas dee feedhahooda iyo luquntooda iyo gacmahooda iyo jilbahooda iyo yani mar badan la arkay dee dhudhumadooda iyo jirkooda waxba laga arkaya fara badan caaishana way eegeysa iyadoo nabiga alay slam la joogta hadday xaaraan tahayna nabigu u diida la wuxuu dhihi lahaa eegin ragga xaaraan bay kaa tahay inaad eegto uu diidi lahaa nabiga alayh salatu salaam marka taa waxay tusinaysa inay bannaanta waaya laakiin imaam nawowi halkaa ka daba tago wuxuu idhi sida muctamadka ah waa xaaraan inay gabadhu ninka eegto sida isagaba ay xaaraan u tahay iyado inu eego marka jidhkiisoo dhan ma eegi karto bishahwatin wa bigayri shahwatin sida asagaba uusan shahwiya shahwa la-aanba uusan u eegi karin ba ayadna u eegi karin maxaa yeelay sida asagaba u hunguriyeynaya ayada ayadna asaga uhunguriyeynaysaa mid kale waxaa loo daliishaday qowlka ilahi uhi waqul lilmuuminaati yaqdudna min absaarihin nabiga waxaad ku dhahdaa muminaadka aragiinna ka laabta ragga xadii kale oo soo aroray baa jira oo min xadii uma salma cinda tirmidi radi allahu tacaala canha uma salma waxay tidhi nabiga ayaan la joogay kuntu cinda maymuuna maymuuna ayaan la joogay bay tihi cinda rasuuli lah sl nabiga ayaan la joogay aniga maymuuna dabeetna waxaa noo yimid bay tidhi ibna ummi maktuum waa saxaabigii dhoolaha ahaa ee muadinu rasul lah sl ahaa faqala nab sl ixtajiba minhu nabig wuxuu hi iska xijaaba iska astura faqultu waxaan nabig tidhi yaa rasuula allah alaysa huwa acma laa yubsar miyuusan ahayn inin dhoolaho waxba arkaynin faqala wuxuu hi afa camyaawaani antuma alastuma tubsiraani afa camyaawaani antuma alastuma tubsiraani labadiinu miyadan dhalaadihin idinku miyadan arkaynin buu nabig alayhi salaatu wasala macnaha halka waxa loo dariishaday ayaga inay eegaan ninkaas ayagoo nebigu u diidan yahay oo iska xijaabu leeyaho eegina marka taana waa loo daliishaday waaya aljalaal اbulqini tanna uu kaga daba tegay imaam nawwi wuxuu yihi lam yaqul bihi axadu min alasxaab yacni axad asxaabta oo yidhi waa ka xaaraan haweenaydu inay eegto wejka wejiga ninka iyo kafaynkiisa xataa iyadoo fidno ka aamin ah qof asxaabta ka mid ahoo ma jiru hadalkaas oon imaam nawwi ahayn bal ee asxaabtu awjuudooda dhan wax isku waafaqday inay bannaan tahay inay eegto gabadhi wejiga ninka wejigiisa iyo kafaynkiisa hadday ka aamin tahay fidnada xadiidka caaishana waa loo deliishanaya buui waay wuxuu idhi wanadaruhaa gabadhii eegmadeeda eegayso ilaa maxramihaa maxramkeeda ka cagsihi cagsigiisa unbuu la mid yahay kaalidkii unbuu la mid yahay macnaha wuxuu ku yidhi haweenaydii inay eegto ninka maxramkeeda ah ee aan ganyaankeeda ahayn sida walaalkeed aabbaheed abtigeed iyo wixii la halmaado cagsigiisa buu la mid yahayo sida maxramkeeda ayadu u eegi karo intuu ka eegi karo unba ayadna ka eegi kartaa oo bilaashaha waxay eegi kartaa maa cadaa maa bayna surati warukba ninkii wii maxramkeeda ahaa wixii aan ahayn inta udhaxaysa xuduntiiyo jilibka way ka eegi kartaa qiilla wuxuu leeyahy maa yabdu fi lmihna sida khilaaf ku jira halkan uma khilaafkii halkan halkan uu soo gelaya wuxuu ihi wanadaruhaa gabadhii eegmadeeda ilaa maxramkeeda eegto ka cagsi taa cagsigeedaba la mid tahayo sida maxramkeedaba intuu ka eegayo ma eedna ka eegi kartaa wamataa xaruma annadaru eegmadii markay xaaraan noqoto xaruma almasu taabashadiina xaaraan bay noqonaysaa daabit guud buu mualifkuina oo wixii eh, xaaraan ah daabidna ah waa wuxuu yidhi markii nadarkuna xaaraan yahay masiga taabashadiina waa xaaraan meel walba oo nadarku waa xaaraan meesha aan in la eego waa xaaraam taabashadeeduna waa xaaraam meeshii aan in la eego waa xalaal taabashadeeduna waa xalaal maxaa yeelay dee nadarkii iyo taabashada waxaa mar xeel dheer taabashada mar hadday nadarkiiba u xaaraan noqday taabashadiina way kasii fog tahay oo iyadaaba shahwada kasii kicinay wuxuu ihi wamataa xaruma nadaru eegmadii markay xaaraan noqoto xaruma almasu taabashadiina xaaraan bay noqonaysaa wa mubaaxaani wanadaru eegmadii iyo walmasu taabashadiiba mubaaxaani waa loo baneeyey lifasdin sarsarid ama talaantal waxijaabatin toobin wacilaajin iyo daweyn qultu waxaan idhi wayubaax waa loo banneeyaa annadaru araggii waa la banneeyaa limucaamalatin liajli mucaamalatin mucaamalo awgeed wa shahaadatin iyo markhaati wa tacliimin iyo waxbarid wanaxwihaa iyo wixii kuwaa la midka ah biqadri اlxaajaةi baahida kolba intay tahay wallahu aclam wuxuu ku yidhi nadarkii aan soo tilmaana ee xaaraanta hawa markaysan wax dan ah ama wax muraad ah uusan jirin laakiin eegmadii gabadhii la eegayey ama ayadoo ninka eegaysay hadday xaajo keenaysay baahi taasi way bannaanta marka waxyaabaha loo baneeyey waxaa ka mid ah fasdigii haddii yani qofkii eh, waxa weeye dhiig laga soo saarayo oo la sarsarayo waa yani qofkii in jidhkiisa sakiin lagu sarsaro oo dhiig laga soo saara fasti la yidhahdaa xijaama haddii la toobay hadii qofkii u baahdo in la toobo gabadh baa u baahatay in la toobo nin baa dee wax kale oo daweyn kara ma jiro nin aan ahayn oo toobintaa garanaya dee ninkaasi uu eh, wuu toobi karaa ama iyadoo ninkii way toobi kartaa haddii dee toobintii u baahdo laakiin cid kale oo toobido oo rag uusan hayn ilaaji haddii gabadhii la dhakhtarinayo la daweynayo way bannaantahay ninkii inuu gabadhi dhaktari gabadhi inay nin dhakhtariso way bannaantahay laakiin saddex shardi baa lagu xidhayaa shardiga koobaad waa in aan la helin qof ay isku jinsi yihiin oo daweeye qofka hadduu nin yahayna waa inuusan helin nin daweeye hadduu gabadh yahayna waa in gabadhi aysan helin gabadh daweyse oo markaa ay u baahata ninkii oo hadday gabadha weyda gabadh dhakhtarad ah oo nin dhakhtaruna helayso dee ninkaa wuu dhakhtarin karaa xataa haddii loo baahdo in cawradeeda hoose uu eego ama nabar jidhkeeda hoose ku yaalla ama xataa farjigeeda wuu eegi karaa lidaruurati اcilaaj daruuro cilaaj wuu eegi karaa dhakhtarka waaya kaasi haddaba waa shardi koobaad in la waayo qof eh, waxa weeye eh, jinsigeeda ah ama maxramkeeda oo daweeya shardiga labaadna waxaa weeye in maxramkeeda uu la socdo oosa khalwo aan la helin gabadhii markaad tarinayso adigoo dhakhtar ah waa in maxramkeedu la socdaa waay iyado haday ku dhakhtarinaysana waa in maxramkaaga kula socdaa ama qof ehelkaaga ah oo eh, waxaa weeye eh, ayada maxram u noqonaya inuu la joogaa ama adi maxram kuu noqonaya ama qof kale waa inu idin weheliyaa waay ama haweenaydii waa in haweeney kale la socota wahaa kada shardiga saddexaad waxaa weeye in eh, uusan dhakhtarkii noqonin gaal iyadoo dhakhtar muslima helaysa dhakhtar gaala ma aadi karto khtargaala ma aadi karto saddexdaas hardi wan lehda maanta waxaad moodaa shuruudaas inaan loo joojinino dumarkii ayagoo helaya dhakhaatiir dumar ah inay dhakhaatiirtii ragga ay aadayaan oo xataa ay ka umbulinayaan dhakhaatiirtii ragga ah lilasaf waa dhibaatayna haysata una baahan in eh, culammadu ay ku baraarujiso dadka wuxuu yihi imaam nawowi wayubaaxu nadaru limucaamala waxaa sidoo kale loo baneeyaa in gabadhii loo eego mucaamalo wa shahaada mucaamalo waxaa looga jeedaa yani hadday wax kala iibsanayaan tusaale ahaan mucaamalo dhex marayso wejigeeda weegi karaa oo dhihi kara hataa haday niqaab qabto wejiga iska faydsaan ku ark wejigaaga ayadna way wejigiisa weegi kartaa sababta waxaa weeye mucaamaladan axkaam baa ka dhalanaysa axkaamta waxaa ka mid ah in gabadha hadhow ay ku soo celin karto wixi ay ka iibsatay haddii wejigeeda usan eegin sabi ku ogan karaa inay ayadii tahay qofka wax ka iibsadeen ayadata sabi ku garan karaa iyo wixii la halmaaday de hadday baahi kale oo dee timaado in wejigeeda la eego wa shahaadatin markhaatigii baa la mid ah. haduu ka markhaati kacay gabadhi gabadh uu dee ka markhaati kacayay adaa'an wa taxamulan hadduu markhaatiga xambaarayo ama hadduu markhaatiga gudanayo labadaba wuu eegi karaa wejigeedii maxkamaddii wa tacliimin haddii gabadhi wax baraya ama iyadoo asaga wax barayso oo dee cid kaloo wax barta la waayo marka wuu eegi karaa wejigeeda liatacliim laakiin waxaasoo dhan waxaa lagu qeedayaa bqadr اxaajaةi baahida qadarkeedi maa lagu qeydaya maa qaacida iga waxay ahayd maa jaaza lidaruurati yuqadaru biqadr w daruuro u banaanada ama baahi u banaanada yuqadaru biqadariha qadarkeedi maa la eegaya tusaale ahaan haddii gabadhi la daweynayo meel jirkeeda ka mid ah oo dhakhtarkii uu daweynay jirkeeda kale eegi maayo meeshaa dee uu daweynayo mu eegaya lakiin jirkeeda kale inuu eego ma banaan haa kada wuxuu ihi waa mubaaxaani nadarkii iyo taabashadii way banaan yihiin e hadda waxaan sheegayna nadarkii taabashadiina way banaantay mar haddii nadarkii la baneeyey taabashadiina waa loo baneeyey waxyaabahan aan sheegay lifasdin lifasdin sarsarid wa xijaabatin toobin cilaajin iyo dawo dhakhtarkii wuuna eegi karaa wuuna taaban karaa hadday baahidii ay keento waaya tanna waxaa keenaysa qaacidadii ahayd addaruuratu tubiixu lmaxduuraat qultu waxaan idhi wayubaaxu nadar tan waa eegno keliya o ysan masi la soconin tii hore waxaa nadar iyo masi waa soco tanna waa nadar keliya wayubaaxu nadaru eegmadii waa la banneeyaa limucaamalatin mucaamalo wa shahaadatin markhaati wa tacliimin barid gabadhi wax la barayo wa naxwihaa iyo wixii la mid ah biqadri xaajati xaajada qadarkeedana waa e-, laga eegayaa wallahu aclam walizawji zawjka waxa u bannaan nadar inuu eego ilaa kulli badanihaa zawjadiisa badankeedaoo idil inuu eego ayaa bannaan ayadna sidaasoo kale badankiisoo dhan ayay eegi kartaa xataa farjiga way iska eegi karaan maxaa yeele waa maxallu tamatuciisi laakiin culimmadu waxay dhaheen inuu farjiga eego waa makruuh maxaa yeelay xataa farjiga naftiisa inuu eego waa makruuh haddaysan xaajo keenin maxaa yeeley caaisha waxa laga wariyey inay tidhi maa ra'aytu minhu walaa ra'aa minii nabig alay sla anu weligii maana ka arag farjigiisa asna muuniga arag calayhi isalaatu wasalaam laakiin xadiid baa soo arooray dhahaya annadaru ila alfarji yurisu اamas yani indhala-aan buuba keenaa lakiin xadiidkaasi xadiid sugan ma ah waa xadiid mawduuca oon waxba ka jirin wey waaya wuxuu ihi walizawji zawjkii waxaa u bannaan annadaru inuu eego ilaa kulli badanihaa xaaskiisa jidhkeeda oo idil wallahu tacaala aclam sal اllah wslm calى nabiyina mxamed